bismi illahi raxmaan raxiim alxamdulilah rab alcaalamiin وصلى الله على muxamedi وعلى آل muxamed رب shrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdata min lisaanii yafqahu qowlii waxaynu ku guda jirnay baabkii baabu macrifati calaamaati alicraab markaa waxaynu qaadanay oo inoo dhammaaday calaamadihii iyo calaamadahaasi mawaadicda iyo boosaska iyo meelaha ay degayeen waxaa kaloo sheekhu raxima allahu tacala uu inoo raaciyey ficilka mudaaric marka uu muctalka yahay ee uu buko sida loo icraabo wuxuu yidhi sheekhu wacilaة اlasmaaءi yaun walif fanaxwu qaadin walfataa biha curif icraabu kuli minhuma muqadaru fiha walakin nasbu qaadin yadharu waqadaruu ثalaaثaة اlaqsaami fi lmiimi qabla اlyaai min gulaami wاlwaawu fiika muslimiya udmirat wanuunu fi latublawuna qudirat sheekhu raxima llahu marka uu soo sheegay muctalkii afcaasha ficilkii muctalka aha ee bukay ee afcaasha kamid ahaa qaabka loo icraabayo iyo waxa uu ku bukoodo marka uu soo sharaxay ee uu soo tilmaamay wuxuu doonayaa hadana inuu inoo tilmaamo muctalka kamida ah asmaada inuu isagana inoo sharaxo ayaa uu doonaya sheekhu marka wuxuu yidhi wacilat lasmaai asmaa'ada ciladeedu yaaun ya weeyi wa alifun alif weeyi fanaxwu qaadin qaadi iyo wixii lamid ah walfataa wanaxwu lfataa fataa iyo wixii lamid ah curifa waa la ogaaday ay huwa qaadi iyo wixii lamid ah iyo fataa iyo wixii ah. ay bilcilati ciladii ayaa lagu ogaaday ah wuxuu inoo tilmaamay asmaaduna inay bukooto laakiin waxaynu soo marnay afcaashu inay ku bukooto saddexdii xuruufu cilaha ahaan jira saddexdaba iyadu way ku bukootaa asmaaduna waxa ay ku bukootaa bu ina yidhi maxay laba ismigu ama yabuu ku bukoodaa ama alif ku bukoodaa labadaa oo ka mid a xuruuftii xuruufu cilaha ayaa ku bukoodaa ismigu labadiibu inoo tusaaleeyo mid wuxuu yidhi waa qaadin qaadin waxa uu ku bukaa ya buu ku bukaa waxa lamidkaana waynu sheegaynaa tacriifku iska leeyahay walfatana muxuu ku bukaa aliftii buu ku bukaa markaa dee fata keliya hadduu taagnaanin fata waxa lamid ana isna halkaas oo kale ayuu maraya marka qaadin waxa lamida daacin oo kale ayaa lamida fatana waxa lamida casaay oo kale ayaa lamida tusaalayaashu way fara badan yihin ismigu markaa kuma bukoodo isagu wow laa yuujadu fi lugati alcarabiya smun mucrabun aakhiruhu waawun laazima qablahaa dama ilaa zamanduu waqamanduu fafi lcajamiyaat wa amaa yadcuu musaman bihi fa fiihi qalbun cinda albasriyiin bay dhadaan qaacidaasay sheegaan markaa waxaad ogaanaysiin asmaa'adu inay ku bukooto un iyo iyo alif ee wow iyada kuma bukooto waa intaa duuduubkeegu haddaba ismiga haddii uu ya ku bukoodo waa sida alqaadi oo kale eh waxaa la yidhaahdaa manquus baa la dhahdaa manquus magacaasuu leeyahay daabidkiisa kuu koobaya ee aad ku garan kartaa waa kulu smin mucrabin aakhiruhu yaaun laazimatun qablahaa kasratun kitaabka idin qoraya sheekh waa kulu smin waa ismi kasta kaasoo mucrabin mucrab ah aakhiruhu yaaun dabayaaqadiisana yayaay tahay laazimatun weliba laazim ah qablaha yadaasina ay ka horeyso kasratun kasro hada huwa tacriif alsm almanquus tacriifkiisu waa sida kulu smin mucrabin aakhiruhu yaun laazimatun qablaha kasratun tacriifkiisu waa sida markaa ismi markaynu mucrab nidhi maxay naga baxaya dee mebnigii baa naga baxaya sooma alladii ya baa u dambaysa dee alladii waa ismi la mucrabnimaa shardiga aladiina waa ismi mabniyade horeyn usoo baranay sooma ka soco wuxuu ku yidhi aakhiruhu yaaun aakhirkiisa waa inay yay fadhido aakhirkiisa hadday ali fadhido sida alfata oo kale ma manquus ba la odhanaya laa isna manquus lama odhanayo magac gaaruu yeelan doona waa yahay laazimatun buu ku yidhi yadaasi waa inay laazimo tahay oo de mararka qaarkood waa inayna he ka zuuleyn ismiga hadii ay hayru laazimo tahay ba kaaga baxaysa tusaale musanaha xaalatu nasba maxaa lagu craabi jiray ya sow maha yadaas ma laazimba la taas iyaduna kaaga baxday qablaha kasratun yadan kasraa ka horaysa haduu reebnin ka horeeya ka horna kasra baana ka horeyn sida dabyun oo kale yabaa u dambaysa laakin dee kasra kama horeysa sukun ba ka horeya xaraka daahir la raabaya xaraka daahir ayaa la raabaya marka ismiga manquus tacriifkiisu waa sidaa ku dhega kulu ismin mucrabin aakhiruhu yaun laazimatun qablaha kasratun waka ka soho waxa kuu yimiday ka aakhirkiisa ay aliftu fadhido maqasuur baa la dhahda maqsuur maqasuur baa la dhahda daabitkiisu isagana waa maxay kulu ismin mucrabin aakhiruhu alifun laazima waka waa ismi kasta oo mucraba akhirkiisana alif laazima ayaa fadhida mucrabka wuxuu ka saaraya mata mata ka warama iyo haada iyo haada akhirkeega maxaa fadhiya de alifbaa taalla soo ma de waa mebni ismigaasee mucrab ku baxay marka ugu horeysaba aakhiruhu alifun buu ku yidhi akhirkiisa hadda iyay fadhido ka waran de iminkaan soo sharaxnay manquus baa la dhadaa maqsuur lama idhaahdaba soo fahmin weliba waa inay laazimo tahay aliftani laazimo waa inay tahay waxaa kaaga baxaysa takayru laazimada tusaale musanaha xaalatu rafca maxaa laabi jiray alif aliftidaas ma laazima oo musanaha weligeed ma alifin baa laazimaysa la waynu garanay soo ma qablahaa fatxatun wuxuu kuu odhan waayey dee alifta mar kasta waxa reebta maxay dee fatxa iyada reebta wa ka marka marka asmaadu waxay ku bukootaa baydka wuxuu kaga sheekeeyey asmaada ciladeeda iyo waxay ku bukootaa laba xarfu cilayna yihiin ya iyo alif labadaasi ayay asmaadu ku bukootaa haddii ya ismigu ku bukoodo waa sida qaadin iyo wixii lamid ah manquus baa loo yaqaanaa tacriifkiisiina waa aynu tilmaanay haddii ismigu uu ku bukoodo alifna maqsuur baa la dhahdaa tacriifkiisina waa aynu tilmaanay waka marka qaadi icraabkoodana insha alla soo wada wcilaة اasmaai asmaada ciladeedu bimacnaa alcila alati takunu fi asmaa buu ujeeda cilada iyo xanuunka asmaada ku dhaca wacila asmaai asmaada ciladeedu yaaun ya weeyi waalifun alif weeyi fanaxwu qaadin qaadi iyo wixii lamid ah de qaadi waxaa lamid a ismi kastoo tacriifka aynu sheegnay ee ku tabaqma qaadi buu lamid yahay ee qaadun hadduu wlfat wanaxwu lfata fata iyo wixii lamid ah isna waa tacriifa wixii ku dabaqma oo dhani he fata buu lamid noqonaya markaa fata un hadul joogin curifa waa la ogaaday ay huwa qaadi iyo wixii lamid ah iyo fata iyo wixii lamid ah bihaa ay bilcilati ciladii ayaa lagu ogaaday qaadin maxaa lagu ogaaday yabaa lagu ogaaday fatana maxaa lagu ogaaday alif baa lagu ogaaday waka sidee loo craabaya waa kan craabu kuli minhma mqadaru fiiha walakin naصbu qaadin yadharu craabu kulin mid waloo la arkay icraabkii kaainan xaalu yahay kuligaasi minhumaa ay min almanquusi wاlmaqsuuri maqsuurkii iyo manquuskii mid kamida muqadaru mid la qadarayo weeyi icraabkii fiiha ay fii xarfi اlcilati ay calىa xarfi اlcilati xarfu cilaha dushiisa ayaa lagu qadaraya walaakin nasbu qaadin walaakin nasbu naxwi qaadin qaadi iyo wixii lamid ah nasbihiisu hase yeeshee yadharu waa muuqanayaa ay huwa nasbuhu ah, lkhifat fatxatibu isagu u muuqanaya muxuu ku yidhi sidee loo icraabaya sidee loo icraabayaa ismiga muctalka ah ee ama ya-da ku buka yidhi sheekhu labadaasi ismiga ka mid a ah icraabta waa lagu qadarayaa icraabtooda he waa lagu qadarayaa oo ya-da dusheeda iyo alifta dusheeda ayaa lagu qadarayaa marka fidaas waa bimacnaa calaa buu leyahy shaarix oo waxaa la odhanayaa jaaa alfataa ra'aytu lfataa marartu bilfataa sawnama odhan icraabu taqyiiru awaakhir lkelimi likhtilaafi alcawaamil adaakhilati calayha lafdan maxaa xigi jiray aw taqdiiran de waa ka saasaa loogu qadaraya marka maxaa la odhanayaa alfata faacilun marfuucun bija wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuuriha tacaduru wa ka ra'aytu alfata alfata mafcuulun bi mansuuba calaamatu nasbi fatxatun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuuriha tacaduru aye marartu bilfata kasratun muqadaratun cala alalifi manaca min duhuuriha tacaduru soo basiir ma saddexdiiba saasaa loogu qadaraya maxaynu nii liana alif almalsaa laa taqbal xarakaa lidaatiha waka markaa eeg ha lagu qadare e laakiin ciladaa kala duwan ciladaa kala duwan alifta maxaa loogu qadarayaa tacadur suuragal maa inay muuqato xarakada inay alifta ka muuqato suuragal maa yada laakiin maxaa loogu qadarayaa iqal way muuqan kartaa laakiin ha dhawaaqay culays ku tahay iyadu way muuqan kartaa laakiin iqal baa xasilaya iyo culays markaa cilada qaabka loogu qadarayana waa ay ku kala duwan yihiin haye qaadiguna maxaan odhanaya ja alqaadi alqaadi faacilun marfuucun bija wa calaamatu rafci damatun muqadaratun cala alyaai manaca min duhuurihaa athiqalu waka culayskaasa u diiday marartu bilqaadi kasratun muqadaratun cala alyaa manaca min duhuurihaa athiqalu laakin la soco walakin nasbu qaadin yadharu xaalatu nasbe isaga waa laga muujinaya dee qur-aankay ku sugan tahay waana likhifat lfatxa fatxada ayaa fudud ajiibuu daaciy allahi daaciyadan waa maxay dee tacriifkii haddaan kuu sheegayo ku dabaq daaciy kulu smin mucrabin aakhiruhu yaaun laazima qablahaa kasra daaci minay soo gelin way soo gashay dade dee waka qur-aankay kusugan tahay liana alqur'aana muhaymin luqa qur-aankaa maamula ile luqada soo ma waka markaa maxaad odhanaysaa ra'aytulqaadiya ha isku odhan ra'aytulqaadi iska ilaalisha ra'aytulqaadiya ayar iska dhe fatxatun daahiratu cala akhiri soo basiir ma qaabkii loo craabiyna waynu baranay ka alifta ku buka intaba waa lagu wada qadaraya oo de alifta xarakayada aqbali mayso tacadur baa udiiday kaa ku bukayaadana laba xaalo waa lagu qadaraya oo hiqal baa loogu qadaraya xaaladaa dambena waa laga muujinayaayo lilkifa looga muujinayaa waaba inta wuxuu yidhi sheekhu icraabu kullin mid walo la arkay icraabkii kainan xaal u kulligaasi minhumaa labadooda xaalada u ka ahaaday labadee waa fata iyo alqaadiy muqadarun icraabkaasi kii la qadarayo weeyi fiihaa ay fii xarfi lcilati ay calaa xarfi lcilati cilada xarafkeeda dusheeda ayaa lagu qadarayaa xarakadii walaakin nasbu qaadin walaakin nasbu naxwi qaadin qaadi iyo wixii lamid a qaadi oo keliyuna soo qaadanan qaadi iyo wixii lamid a nasbihiisu yadharu waa muuqanayaa ay huwa nasbihii wuu muuqanayaa isagaa kula safaadin in lagu qadare wuuba muuqanyo banaankay taalaa fadxadii buu ku yidhi sheekhu ka soco soo raabkiisi midaan fahmin halkaana wuxuu kaga baxay sheekhu raximah llahu tacaala markii ka horreysay wuxuu kuu sharxay afcaashu say u bukootiyo sida loo icraabo haddana wuxuu kuu sheegay asmaadu wax ay ku bukootiyo sida loo icraabo haddana wuxuu kuu tilmaamaya icraabkaasi wuxuu ahaa icraabkii taqdiiriga ahaa ee asliga ahaa beydkan soo socdana wuxuu ku tilmaami doonaa icraabka taqdiiriga ah ee caaridka ah, liajli caarib loogu qadarayo ayuu beydkana kaga warramaya wuxuu yidhi waqadaruu halaaثaة اaqsaami fi lmiimi qabla lyaai min ghulaamiyi buu yidhi waqadaruu way qadareen nuxaad ama carabi halaaثaة alaqsaami saddexdii qayboodba waxa ay ku qadareen fi lmiimi ay cala lmiimi miim dusheed bay ku qadareen miimtii alkaainati ahaanaysay qabla alyaai ya-da ka hor ahaanaysay kaainatan xaal ay tahay yadaasi min ulaami ulaami mid ka ahaatay ah. waa xarakada waa tan kuu sheegaya waa xarakada taqdiiriga laakin liajli caarid ah taa horena taqdiiri asli u ah kana waa maxay waa taqdiir bilcaarid markaa eeg ulaami markii hore hadday doonto xarakada way ka muuqatay bade oo de hulaamun bu iska way ka muuqatay ma jaa hulaamun bu a waraytu hulaaman wamarartu bihulaamin soo iskama muuqan wuu ka muuqday sheekh aye yaabaad ismigii u daafeysay ya la yidhaahdo ya mutakalim maxaad ku iraabaysaa oo sead samaynaysaa saddexdii xarakaba sheekh lagu qadaraya saddexdii xarakaba he waa lagu qadaraya maxaad odhanaysaa jaaa ulaami aye ra'aytu ulaami aye marartu ulaami ulaami faacilun marfuucu wa calaamatu rafyi damatun muqadaratu calaa maa qabla yaai lmutakalimi manaca min duhuuriha ishtigaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba liana alyaa laa yunaasibuha ilaa kasru maa qablaha yada maxaa munaasaba wa waxaa ka horeya in lahoos dhigo sooma marka waa munaasabad darteed waa liajli caarid aag awal hore laguma qadareyn ismigane laakiin caaridkan iminka la xidhiiday ee aawadeed baa loogu qadarayaa sidaa u fahmade xaalada kalena waad garanaysaa laakiin waa calaa ra'yi ljumhuur jumhuur baa saa ku tagsan goorba in lagu qadarayo oo xarakatulicraabki uu qadaran yahay jamaahiru naxwiyiin baa sidaa maray culimay laakiin ina maali duqi isagu wuxuu leeyahay keliya waxaa lagu qadaraya rafcada iyo nasbada rafciyo nasbunbaa sheekh lagu qadaraaye jer ha kula safaadin bu yidhi jer kasoota muuqata ya marartu bighulaamin mayna muuqan ya tanunbaa wada dilaysa bu i labadiiba tanunbaa xarakatulicraabna xarakatu munaasabana ah jamaahiir buu dhakada qaaday soo ma aragti wuxuu yidhi tarku lmawjuudi wa alab lmafquudi laysa min baabi lxikma waxaan jooginba in la raadsado wixii joogana laga tagaa min baab xikma mamaaha way ka baxsan tahay bu yidhi sheekh iska ilaaliya marka eeg calىa ra'yi jumhuur haddii aynu marno waa lagu qadaraya calىa ra'yi bni maliki haddii aynu marnona wuxuu leeyahay kasradii waaba tan muuqata tan un baana calaamatulicraabki anaa xarakatu munaasaba wk wuxuu yidhi sheekhu waqadaruu way qadareen nuxaad ama carabi alaaثat alaqsaami saddexdii qaybood yaa kelmaddaa sheegi kara saddex qaybood waayo ma qaybood soo dhigata saddexa saddexdii ismulmari eh, eh, waa rafxadii iyo iyo nasbadii iyo de fahmi wayna inta waqadaruu way qadareen yaa qadaraya nuxaad de fani kale lagama sheeganayo sheekh ama carabi halaatat alaqsaami saddexdii qayboodee laisla yaqaanay waa rafciyo nasbi iyo iyo jarkida ama qabda fil miimi ay calal miimi miim dusheed bay ku qadareen miimtii alkaainati ahaanaysay qablalyaa yada ka hor ahaanaysay kaainatan xaal ay tahay yadaasi min ulaami ulaami mid ka ahaatay so hadda si fiican lagmadan umaad fahmin yada ulaami ka hore yada ghulaami ku sugan miimka ka horeeya ayay ku qadareen saddexdii xarakaba calaa ra'yi ljumhuuri labaa lagu qadaraya rafciyo nasbo calaa ra'yi ibni malikin jerkiina waaba muuqataa buuli ka soco halkaana wuxuu kaga warramay sheekhu icraabkii taqdiiriga ahaa ee ahaa laakiin maca alcaaridka caarid liajli alcaarid waa yahay baydkan u dambeeyana wuxuu kaga warramayaa icraabaadkaa hore taqdiiriga dhammaan wal xarakaat bay ahayn sooma xarakaad baa anda iminkana wuxuu kaga warramayaa baydkan taqdiirigii xuruufta oo xuruufta iyada lafteedu maan lagu qadari karay kaasuu baydkana kaga warramaya wuxuu yidhi wal waagu wow wowdii alkaainatu ahaanaysay fiika muslimiya muslimiya iyo wixii lamida fiika qawlika odhaahdaada dhexdeeda ahaanaysay a tidhi jaaa waxaa yimidhay muslimiya muslimiintaydii baa timidday a tidhi dmirat waa la idmaariyey y hiya wowda bimacnaa ukhfiyat waa la qariyey wnuunu nuun nuuntii alkaa'inatu ahaanaysay fii qawlika odhaahdaada iyo wixii lamida a tidhi latublawunna waa laydin bilkaydinoo waa laydin bilkaydin a tidhi qudirad waa la qadaray y hiya nuuntaasi waa la qadaray bimacnaa xudifat bay ka dhiganta qudirad waa la gooyey waka halkana wuxuu kugu sheegayaa taqdiirka ah hore aynu soo marin waa xarakaadka kadibna beydkan wuxuu ku sharaxaya u dambeeya waa taqdiirigii xuruufta ah markaa muslimiya wawdii iyada waa la idmaariyey o waa la qariyey weyan idmaarkaasi hore bimacnaa khufiyat la tublawunana qudiradan bimacnaa xudifat baa loo jeedaayo de afcaalu khamsaha maxaa ahaan jiray rafca maxaa lagu ciraabi jiray maxaa degi jiray hubutulmunaxaraf ahaan jiri hubuutnunkii meesha buu ka maqan yahay bu ku leeyahy ya jamcu mudakr saalimna muslimuun laba jamc mudakr saalim calaamatu rafcadu maxay ahaan jirtay xaalatu rafca wow wowdii haddaba waa la qariibo guri sheekh waka muslimiya haddaba icraab jaa muslimiya jaa de ficil maadi weeyaan sooma muslimiya faacilun marfuucun bija wa calaamatu rafcihi waka waa sidaad aragtaan iska dhade way adag tahay len soo ma muslimiye weeyaan wa calaamatu rafcihe alwaawu alwaaw lmunqalibatu yaaan almudgamatu fi yaai lmutakalimi niyaabatan can idama linahu jamcu lmudakar asaalim baa la odhanaya markaad arabtina iska ilaaliya muslimiya muminiya aw mukhrijiyahum xadiidkii abu hurayra ya waraqa binu nofr soo garan maysan aw mukhrijiyahum waka muslimiyahu lamid ya iska ilaaliya la tublawnana maxaa la ohanaya tublawna waa ficil mudaaric marfuuc wa calaamatu rafcihi subutulun ma jooga awey wcalaamatu rafci annuunu lmaxduufatu litawaliy amhaal lana tawaliya alamhaali muujibu lilxadfi kama ana tawaliya milayni muujizhu baa la odhanaya craabteeda waay muslimiya sluhu muslimuuna li kitabkan idin qoraya muslimiya waa inaad fahantaan sluhu muslimuuna li muslimiin anigu aan leeyahay saasuu iska aha muslimuuna li soo ma aragtaan soo muslimuuna lina ma ohan iyo muminuuna li wuxuu na yidhi sheekhu faxudifat inunu lilidaafa sidaa sheekhu maraya waxa ka fiican oo kaaga marka ay tahay xaaladdu muslimuuna li soo mawada arkaysaan soo kitaabku inooma qorayo waxaad tidhaahdiin xudifat laamu litakfiif dhaha kolka ugu laamta liida ku jirta fudayd baa loo gooyey maxaa isku fakaday muslimuuna ya saasay noqotay sooma faxudifat nuunu lilidaafa marka adde ila kolka hore idaafa maba taale haddaad tirahdo faxudifat nuunu lilidaafa dee muslimuuna lima idaafa ma jirta meesha ma muslimuuna lima idaafa ku jirta weli maynaan gaadhin ba weli sheekh iska ilaali markaa ku khaldamina muslimuuna li waxaad tidhahdaa xudifat ilaamu litakfiif laamta fudayd baa loo gooyey kadibna idaafaas kusoo fakatay marka muslimuuna iyabay noqotay muslimuun baa loo idaafeeyey yadi dee nuunka ka saar daaqada maxay noqotay muslimu ya muslimu y had waa fahamteen ma muslimuya muslimuya marka ay marayso qaacidaa jirta tidhaahda ida jtamacat ilwaawi walya u inoo qoraya kitaabkune haddii ay kulmaan wow iyo ya wa sabaqat ixdaahuma bisukuun labadaa mid kamidina ay u dheerayso oo ay u badiso sukuun e faqulibat ilwaawu yaan wowdaa loo bedelaya markaa ya eeg muslimuya maxaa kulmay ya iyo wow yadan iyo wowdan ka hore ee wowgii muna reebnin muna reebanin culimo qaacidada muna soo gelin dabin buu kuu gale ya waxaa la samaynayaa wowga ya u bedela daba wowga ya u bedel muslimu yaya muslimu yaya soo ma aragti maxay noqotay muslimu yaya aye muslimu yaya iyadoo kuu daaqaysa qaacidadiisa qaamkii soo gasha haddana ida اجtamaca xarفaani mutajanisani bacda faai اkalima bishardi sukuni اأwli wataxaruki hani udkima اأwl fi hani sarfigan ku gaari doonaayo isku idqaam isdhexgeli labada yoodashade muslimuya saasay noqotay soo ma aragti muslimuya haddaba eeg damaa taalla meesha damadani waxay reebi jirtay wowgii soo ma faqulibat damatu kasrata litaصixa alya o limunaasabati اlya munaasabat اlyaabaa damadii miimka saaraydna loogu bedelay kasro iyada u munaasaba maxay noqotay de muslimiya haddaba lagu xiiqe ayar muslimiya may noqon de markaasuu icraabka haddaba kugu fudaanaya oo aad fahmaysaa in wax la googooyo wax laisku geegeeyo wax la bedbedelay muslimiya faacilun marfuucun wa calaamatu rafcihi alwaawu almunqalibatu yaaan almudgamatu fi yaai mutakalimi de marka niyaabatan can dama liana jumcu mudakar asaalim laguma weydiinaya sheekh layni weydiin maayo laakin ogaada un de inaad ogaataan de wax meesha ku jira waan fahnay sooma waay taasaadaan ku dhaafayna maan ku celiyaa mar labaad muslimuuna lii laamkaasi fudayd baa loo gooyey muslimuna yabay noqotay nuunkiina lilidaafa loo gooyey muslimuu yabay noqotay kadibna qaacidaa timid ah hadii ay kulmaan ya iyo wow mid kamidiiuna reebno wowga ya u bedel dabinkiibay soo gasho ya wowgiibaa ya loo bedelay muslimu ya yabay noqotay kadibna qaacidatulidqaan baa timid oo labadii ya-ood baa la isdhex geliyey muslimiyabay noqotay limunaasabati ilyaabaa damadii kasro looga dhigay muslimiyabay fadhiisatay ka soco wa nuunu fi latublawuna qudirat qadrigeenu ugu tegi doonaa insha alla isagoo si fiican ufaahfaahinaya latublawunana haddaynu in yar ka bidhaamino laisweydiin maaye laakin fahma un wax ku jiraan de asalkii hore balaa ficilku ahaa balaa wuu imtixaamay weeyaan isagoo balaa iyo mudaarice eh yablu yablu maxay lamid tahay yadcu mina lamid ahay yablu bay lamid tahay haye taba ku mudaarice eh, saw tablu ma isagoo tabluya ayaa majhuul loo bineeyey waynu soo dhigayna majhuulkaas mudaarica see lo odhan jiray duma awaluhu wafutica maa qabla akhirihi tubla bay noqonaysaa de wogi muxuu isku bedelayaa alif isku bedelaya tubla bay noqotay tubla tubla iyada oo maraysa ayaa waaw jamaca lala xidhiidhi maxay noqotay ya tub eeg alifkii soo garan maysaan alifkii muxuu kolkii hore ahaan jiray wow soo mu ahaan jirin iminka wowgiisi buu ku noqonaya tubla wuna buu noqonaya tubla wuna buu noqonaya tubla wuna buu noqonaya tubla wuna labada wow maad kala garanaysaan mid wowga mid wowga hore yaa iskale ficilkaa iskale de wowga labaadna wow waa u jamaace waad garanaysaa isagana nuunkana waad garanaysaa waa maxay waa hubuutu nuun ila waa afcaalu khamse tublawuuna buu noqday tub lawuuna soo ma fududo iyadoo saa u fudud baa la yidhi qaacidaa ku dhacday qaacidada ku dhacday waa maxay taxaraka xarfulcilla wowgan hore weeyaan wanfataxa maa qablahu alifka laamkani muna xarakaysnayn wowgaa hore alif loo gediyaya qaacidaa ku dhacde maxay noqotay tub alif u bedel tub lawna bay noqotay tub lawna bay noqotay soo ma aragtin tublawna tublawna marka ay noqotay qaacido kalea ku dhacaysa qaacidadan ku dhacaysa waa maxay laba reeban baa kulme eg wow alifkan wowgii ka soo gadoomay iyo wowgii marka hore wowgu reebayay de mayna labadiiba reebanayn ida ijtamaca xarfaani muctalaani saakinaani wajaba xadfu xarfi اlalyaq laba xaraf obuka haddii ay kulmaan oo labadiiba ay reeban ka munaasabka kuwa in la gooyaa la gooya waynu baran doonaa insha allahu iminka waaw jamaacuhu dee waxba ina tusinayaaye alifka inaga gooya maxay noqotay ya tublawna de hasdimi weli tublawna bay weli marasa tub lawna iyadoo tublawna marasa laamuqasam xaggii hore laga geliy maxay noqotay latublawna mar laamuqasamba hadduu yimid nuunu tawkiid baan meesha ka madnaanayn nuunu tawkiidna ku daba latublwnana bay noqotay latublwnana bay noqotay ma adka culimo insha allah waa laydin weydin maya lakin fahmwn inay wax ku jiraan latublwnana iyada oo maraysa ayaa la yidhi ha latublwnana ficilka maxaa u dambeya imika saddex nuun baa u dambeeya oo isku wada mida saddex shay oo isku mido saddexduba ay ziyaado yihiin oo ficilka ayna ka tirsanayn ayaa ku kulmay meesha saddex shay oo isku mid yahi haddii ay kulmaanna oo ziyaado ihi mid in la gooyaa waajiba haddii laba qaacidadu saasay tiradaa kadibna saddexda nuun waxaan goynaynaa nuunu tawkiidkan isagu kaa hor ula xidhiidsan yaha laamuqasamkoo lama goynayo nuunu rafci baan meesha ka dhex saarana maxay noqotay latublawna bay noqotay ilaa nuunu rafciba meesha ka goe markaad ka goysaba nuunu rafci maxaad uga goynaysa haddana wax kale un baad doonatay bad kalead gashe oowa maxay badda kale nuunu tawkiidkan soo horeeya wuu reeban yahay wowgiina wuu reeban yahay mina haddana laba saakin kulmin laba reebnin haddii ay kulmaan labadaa reebniina xarfu saxiix iyo xarfu muctal ay kala noqdaan ka muctalkaa la gooya iminka wowga la goyn maayo de sababtaan loo waa maxay de waa faacilo lagama maarmayo soo ma waa faacilo lagama maarmaye xaraka munaasab waa la raadinayaa maxaa munaasab u ah damo damo saar latublawunna bay fadhiisatay marka maxay fadhiisatay latublawunna bay fadhiisatay ma adko kolkaa xraabteed maxay noqonaysaa tublawunna ficlu mudaaricun marfuucun wa calaamatu rafcihi النون المحذوفة لتوالي الأمثال لأن توالي الأمثال موجب للحذف كما أن توالي المثلين موجزه أي فريزة إن شاء الله هذا كل وقت يجيسن دونتين أسفانتان هو أحسن هذه كلنا كتب تكتب من هنا وتجيزونا لكن أغاد إنسا أي تاي والواو وودي وودي الكائنة أهانيسي في قولك فيك قولك أرهد يوحي لمدى أتري جاء وحي مدى مسلمية مسلمين تيدبات مدى أتري udmirat waa la idmaariyey bimacnaa ukhfiyat waa la qariyey iminka wawdii ma go'no lakin halkay ku dhex qarsoon tahay oo lagu dhex idqaamay yada de waad fahamteen hadeelata wanuunu nuuntii nuuntii alkaainatu ahaanaysay fiika qawlika odhaahdaada iyo wixii lamida aad tidhi latublawunna waa laydin imtixaani oo waa laydin imtixaani qudirat waa la qadaray ay hiya nuunta qudirat bimanaa xudifat bay ka dhigan tahay iminka may joogtaa yadu qudirat bimanaa xudifat baa loo jeedaa waa la xadfay oo waa la gooyey halkaa marka culima waxaa nagaga dhamaaday fasalkii iyo waxoogaa tatimaada oo sheekhu uu ku daba daray ayaa nagaga dhammaaday wallahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illaa anta astafiruka waatuubu ilayk